wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya ad ka dhegeysataan kala kulanti wacan wanaagsan waa maalin wasafdiya taarikhdu waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha disembar sannadka labakunlabaataniyosaddex qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo ku sii dhawaanaya buuraha yackoos ee gobolka mudug oo ay al-shabaab ku sugan yihiin in ka badan soddon ruux oo cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyootay deegaano hoostaga dowlad deegaanka soomaalida allaha u naxariistay abwaan hurre walanwal oo lagu wado in maanta lagu aaso magaalada burco uu shalay ku geeriyooday qodobada kale aad barnaamijku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona israa'iil oo qiratay inay gacanteeda ku dishay israa'iiliyiin lagu haya khaza iyo dibadbaxyo arrinkaasi looga soo horjeedo oo haatan ka soconaya tel aviif israa'iil waxay weli wadaa beegsiga wariyaasha khaza ka howlgala iyadoona wariyihii ugu dambeeyey aljaziira ee dhintay uu noqonayo kii konton iyo toddobaad oo ku dhinta khaza tan iyo markii ay duulaanku u bilowday toddobadii bishii oktoobar shirkadda ugu weyn maraakiibta ee dalka denmarkna waxay joojisay safarkii ay ku samayn jirtay biyaha badda cas kadib markii ay kordheen weerarada halkaasi qodobadaas wixii kale nagu soo korra xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulahi maxamed cali ee soo saar halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaaye habaaqan heshiisa adduunka la baaramaysa ayaan baahi uu qabnaay habaaqan barua waxaa dhigaysa xubya qarankii awoodi waraaraha aytiinka ayaad babka u furteeni muraantiinunano Thank you. dhaafna heestaas waxay daafuru tahay barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye waa kuma abwaan abwaanow kuma tahay afkiisaa oraah laga maqlaa aayatiin wacan bulshuu ugu adeegaa siduu aabbaheed yahay dadka lama ekee wuu eg yahay ruux abwaane abwaan waa abkii waanada markale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa ciidamada dowladda gaar ahaana milatariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay kusii dhowaanayaan agagaarka buuraha yackoos ee gobolka mudug halkaas oo ay ku sugan yihiin dagaalyaano ka tirsan al-shabaab waxa ayna doonayaan ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo isgarabsanaya in goobahaasi oo idil ay gacanta ay ku dhigaan wariyaheena xasan axmed maxamed ayaa wararkii ugu dambeeyey ee howlgalkaasi ay wadaan ciidamada dowladdan ka wareysanay waxaa maanta ka soconaya eh, howlgal militari oo ka dhanaa kooxda eh, argixisada al-shabaab eh, ciidanka xooga dalka oo garab gelaya daraawiishta galmudug iyo ciidamada deegaanka waxaa maanta kaabi ay ku hayeen geedka cadiley oo ah bartilmaameed muhiim u ahaa xooga dalka iyo ciidamada deegaanka oo bartimo xoogan ay kulahayaan kooxda al-shabaab saraakiisha ciidanka milatariga soomaaliya kuwa deegaanka waxay warbaahintu xaqiijiyeen in hadda dhowr ag oo gobolka mudug ah ciidamadu ay dhaqaac ka bilaabi doonaan islamarkaasna xiligyada soo aadan ay ciidgeli doonaan eh, filisimihii iyo goobihii ugu muhiimsana kooxda ku kuleha deegaana hoosteeda deegaanka caad ee koonfurta gobolka mudug howlgalkan waxaa hogaaminaya saraakiil kala duwan oo ciidanka xoogga dalka ka mid a ah iyo kuwa deegaanka waxaa la filayaa in maalmo iyo xiliyada soo aadan guud ahaan gudaha loo galo farisimihii kooxda ugu lahayd ee koonfurta gobolka mudug gaar ahaan dhowr goobood oo deegaanka aad ku dhow isla markaasna lasoo afjira guud ahaan kooxda ku sugnaad deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxay sheegeen in hadda ay shuqdaas socoto isla markaasna aysan ka hordhici doonaan halka ciidanka ay sida goonida ugu wajahan yihiin iyo sidoo kale eh, markaasi bartamameedka goonida goobaha goonida ah laakiin howlgal midaturi uu socdo islamarkaasna ay doonayaan in ay galaan dhowr goobood oo kooxda fadhiismo u ah oo gobolka ka tirsan islamarkaasna ay doonayaan inay guud ay soo afjiraan kooxa ka dhadhaqaaqaysa gobolkan ee al-shabaabka ah ee ka tirsan koonfurta gobolka mudug goobaha ku leeyihiin xasan deegaanka caad ee gobolka mudug yaa gacanta ku haya ma ciidamada dawladda ama maleeshiyada al-shabaab deegaanka caad ee gobolka mudug weli ciidamadu waa kusii siqayaan waana kusii dhow yihiin laakiin ilaa hadda ma jirto cid gacanta ku hayda laakiin saraakiisha ciidanka waxay sheegeen in hadda ay kaabay ku hayaan deegaankaas markaasna saacadaha soo aadan ay gudaha u kala doonaan saraakiisha militariga maalmo ka hor waxay gudaha u galeen fariisimo al-shabaab ay ku lahaayeen deegaankaasi deegaano hoos yimaada magaalada caad haddana waxaa la sheegayaa in al-shabaab deegaano hor leh oo markaasi ka tirsan gobolka ay ka baxeen xaggeyna aadeen sidee waxaan u jiraan ciidanka xooga dalkay kuwa deegaanka waxa ay la wareegeen guud ahaan goobkii shabeellow iyo sidoo kale inta ka dhexaysa ilaa deegaanka jexjeex waxaa saraakiisha ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka u suurta gashay in ay markaasi howlgalla miinibaarisa ay ka sameeyaan guud ahaan goobahii lagala wareegay ee kooxda iyo sidoo kale goobaha muhiimka u ah maritaanka ciidanka xooga dalka kuwa deegaanka waxaa sidoo kale ciidamada xooga dalka kuwa deegaanka baartan ay ku hayaan eh, goobo kala duwan oo markaasi ay ku sugnaayeen kooxaha oo dhawaan isaga careen waxaana eh, la filayaa in meelo horlo ay ciidamada sii gaaraan islamarkaasna ka agdow goobaha farsanka kooxda oo markaas in mudaa dhibaatay ku hayan dadka shacabka ah ee ku sugnaa deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug ciidanka xooga dalka waxa ay hadda eh, ku sugan yihiin deegaanka shabeelle loogu weri kooxda al-shabaab ay kulahayeen ilaanta ka dhexaysa jeexjeexa iyo cadaley iyo dhaanta iyo sidoo kale isgoyska cadaley waxay ka dhexeeya waxaana eh, sacdaha soo aadan ciidamada ay gaari doonaan goobaha kale ee markaasi kooxda ay tirsanaha ku leedahay isla markaasna ay soo adkeeni doonaan dhaqaaqa weyd koonfurta gobolka mudug xasan deegaanka caad dhowr mar ay ciidamada dawladda gacanta ku qabteen islamarkaana dib ay ugu soo baxeen howlgalka hadda ay wadaan muxuu kaga duwan yahay howlgaladii hore ee lagu qabtay caad eh, ma dhicin deegaanka caad in gacanta lagu dhigo ilaa tan iyo markii shabaab ay la wareegeen deegaankaas welina waxaa socota hawgadka lagu qabanlahayo oo hadda ciidamada xooga dalka ku deegaankaas ka kaashanayaan waxaana eh, saraakiisha ciidanka xooga dalka ku deegaanka eh, hore u sheegeen inay ka go-an tahay in deegaanka la qabta aan dib diba looga laaba doonin isla markaasna ciidamadu ay joogi doonaan ama firsame ka socon doonaan goob kastoo marka gacantaa soo gasha ayna dhici doonin in kooxda al-shabaab ay midda dib ugu soo laabto gacanta goobaha ay la wareegaan militariga soomaaliya oo markaasi garabsanaya daraawiis dowlad goboleedka galmudug iyo ciidamada deegaanka wararka waxay sheegayaan in taliyaha ciidamada lugta uu ku wajahan yahay furimaha ee dagaalka ee gobolka mudug halkaasina uu kula hadli doono dadka deegaanka iyo saraakiisha howlgalka wadda maxaa arrimahaasi aada kala socotaa eh, taliyaha ciidanka eh, dhulka ee xooga dalka jenaraal dayax cabdi cabdile boqosho eh, ayuu ku tegay farsamo ciidamada xooga dalka ku deegaanka ay ku leeyihiin koonfurta gobolka mudug ciidamada kala duwan ayuu ku dhiisagelishay ina ay soo afjiraan kooxdaas oo markaas uu ku dhiisagelishay in ciidamada halo dhaqaaqaan oo ay howlgalka wadaan waxaa sidoo kale ciidamadu ku amaanay in markaasi ay si nafta leh ay ugu sugan yihiin furimaha dagaalka isla markaasna ay ugu dhabar adeegayaan howlgalka military ee in ka badan shan ka socda deegaana ka tirsan koonfurta gobolka mudug ciidamada xooga dalka iyo guud deegaanka ayuu ku ammaanay in ay u dhabar adeegeen howlgalkan ka socda gobolka islamarkaasna wuxuu sidoo kale ciidamada uga mahad celishayay dhabar adeega ay u muujiyeen muddada ay ku sugnaayeen howlgalkan uu socday oo ay gobolka mudug ku sugnaayeen waxaa sidoo kale saraakiisha ciidamada xooga dalka iyo kuwa deegaanka uu ku ammaanay in ay dhaqdhaqaaqaan oo ay dardaaran xoogan uu kula wadaagay in ay markaasi sida u udhaafsiyaa bada lagu soo afjiro kooxdan ku sugan deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug gaar ahaan aagab deegaanka cadaad waa deegaanka caad kadibna ay isu gudbaan goobaha kale ee marka kooxda cadowga ah buritanka u ah talihu waxaa maalin kasta deegaanka u qabto ayuu tegi doonaa sidoo kale waxa uu loo hadli doonaa dadka shacabka meel kastoo markaasi kooxda lagala wareega ayuu tegi doonaa taliyaha ciidanka dhulka ee xooga dalka iyo saraakiisha kala socota ee markaasi ka tirsan xooga dalka oo garab tiraya tarawiista dowlad goboleedka ee iyo ciidamada deegaanka kaasi wuxuu ahaa waryaheena eh, xasan axmed maxamed oo farxaan maxamed xuseen uga waramayey howlgallada ee ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay ka wadaan ee halka la yiraahdo mabuuraha yackoos ee gobolka mudug halkaasoo al-shabaab ay kusugan yihiin ciidamada dowladdana ay doonayaan inay ka saaraan dhanka gobolka shabeellada dhexe haddii aan eegnana ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo waxay ka wadaan degmada runirgood ee gobolka shabeellada dhexe oo ay dhowaan al-shabaab ay kala wareegeen sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgallo ay ka wadaan deegaano hoostaga degmadaasi runurgood la yiraahdo isagoona hadalkiisa sii raaciyey in aysan joojin doonin baacsiga ay ku hayaan xubnaha ka tirsan al-shabaab ee halkaasi ku sugan insha allah mana keeni doono meeshay galaanna waa uga dabategi doonaa galabtana waa kasii socon doonaa berrina waa kasii socon doonaa haddii ilaahay idba waana ka dabategi doonaa qabaaishtu meeshay gasho sida ay u shaqay jireen aanu u shaqayhaynaa duurka markii hore ciidamadu wadooyinka ayay mari jireen hadda waxaan mari doonaa hawdka oon ka ugaarsan doonaa qaaruustu miine ay duubtay iyo waxyaaba dhagara oy meelaha window dhigi jireen waa iska jiraan laakiin magaalada suubada ah ayaan ula wareegnay qawaari way ka carartay waa ka socon doonaa meel meeshaan ka horaysa marka labaad waxaan u sheegaynaa ciidamada xoogga in ay garab mansiyaan oo garabkeenna ay yimaadaan magaaladuna waa nabad Eh, ciidamadu waxay naga horreeyaan shan kiilo mitir oo ay magaalada ka horreeyaan dadka magaaladan degan oo nabadda jecel oo aan khawaariista aan ahayn waxaan u sheegaynaa magaaladooda inay si nabada ah ugu soo noqdaan wixii khawaariista la jirina khawaariista ayuu wax la qari doonaa waxaan rabnaa dadka deegaanku inuu ku soo noqdo hadduusan khawaarij hayn magaaladooda uu ku soo noqdo si nabadgelyola ay u yimaadaan si nabadgelya ay noola shaqeeyaan xogta ayna siiyaan waxaan khawaariij raacsanan wax khawaariij raacsanna ayaga ayay lamid noqon doonaan kaas wuxuu ahaa sargaal ka tirsan ciidamada dowladda oo ka waramayay howlgal ay iyaga iyo kuwa deegaankaba ay ka wadaan eh, deegaano hoostaga degmada runurgood ee gobolka shabeellada dhexe oo ay sheegeen in ay ku baxsanayaan dagaalmayaasha al-shabaab ee goobahaasi ka agdhow markan akhbaaraadka dunidu kuwooda ugu waweyn haddii aan eegno isra-el waxay qaratay in ay dishay muwaadiniin u dhashay isra oo ku sugnaa eh, marinka haza milatariga israa ayaa waxa ay sheegeen in si qalad ah ay u dileen saddex lahayste oo israa'iiliyiina oo ku sugnaa khaza kadib markii ay weerareen eh, halkii ay ku sugnaayeen waxaa magacyadoodu lagu kala sheegay yotam haim oo sideed iyo labaatan sano jira samir talalka labaiyo labaatan sano jir iyo sidoo kale alon shamris oo isagana lix iyo labaatan sano jira waxaana milatarigu ay sheegeen in ay aad uga qoomameynayaan dilkaas ay u geysteen saddexda muwaadin ee israaiil u dhashay kuwaas oo ku dhintay howlgal ay ciidamada israa-iil ay ka fuliyeen deegaanka shujeeciya layidhaahdo oo ku yaala waqooyiga magaalada khaza in ka badan boqol ruux oo u dhashay israa ayaa waxaa gacanta ku haysa kooxda xamaas waxa ayna ku sugan yihiin magaalada khaza waxaa lagu soo qabtay dagaalkii ay toddobadii oktoobar garab ka tirsan kooxda xamaas ay ku qaadeen gudaha israa'iil milatariga israa'iil waxa uu sheegay in howlgalkani uu dhacay jimcihii sidoo kalena ay baaritaan ay ku sameyn doonaan sida ay wax u dhaceen taasoo sababtay in saddex ka tirsan muwaadiniinta israa'iil oo ku sugnaa khaza ay dilaan isla ciidamada israa'iil waxaana ay sheegeen in howlgalkooda qorshihiisa uu ahaa sidii ay kusoo badbaadin lahaayeen dadkaas tirada badan ee israa'iil laga haysto ee ku sugan marinka khaza boqolaal ruux ruuxiya waxay iskugu yimaadeen bartamaha magaalada talaaviif ee caasimada israel iyagoona aada uga xumaaday falkaas ay ciidamada israael ay ku dileen isla muwaadiniinta u dhashay israel waxaana ay ugu baaqeen dowladdu inay badbaadiso lahaystayaasha kale ama dadka kale ay gacanta ku hayaan kooxda xamaas ee ku sugan khaza waxaana ay dalbadeen in si dhaqsi ah wadahadal loola furo kooxda xamaas si loo sii daayo israa'iiliyiintaas gacanta ay ku hayaan xaaladda khatarta ahna ku jira meedadka saddexdan eh, muwaadin ee israa'iil u dhashay ayaa waxaa dib loogu soo celiyey israa'el iyadoona la sheegay in la xaqiijiyey meedadkooda kadibna la ogaaday magacyadooda iyo halka ay deegaan ahaan ay kasoo jeedaan yotam haim waxaa la sheegay in ay kooxda xamaas eh, ee ka afduubatay deegaanka kibutuuska baar la yiraahdo toddobadii oktoobar waxaana uu ahaa nin muusigada aada u jecel sidoo kalena waxaa la sheegay in uu aada u jeclaa cunnada talyaaniga waxaa jirta in subaxnimadii ay kooxda xamaas ee wararka soo qaaday inuu ehelkiisa uu wacay una sheegay in gurigiisa uu dab qabsaday sidoo kalena waxa uu sheegay inuu xaalad khatara uu ku jiro yotam waxa uu markii dambe la ogaaday inay gacanta ay ku dhigeen kooxda xamaas oo ay qafaasheen mar ay warbaahinta ay la hadlayeen qaar ka tirsan ehelkiisa gaar ahaana hooyadiis waxa ay sheegtay inay aada uga walacsan tahay xaaladiisa sidoo kalena ay ka dalbanayso mas-uuliyiinta israel in wiilkooda ay u soo daayaan alon sharmis isaga waxaa la sheegay in isla magaalada kavar aza laga afduubtay subaxnimadii toddobadii oktoobar ee kooxda xamaas ee weerarka ay soo qaadeen waxaana qoyskiisu ay markii dambe ogaadeen in uu ku jiro dadka ay kooxda xamaas ee gacanta ay ku dhigeen oo dhanka khaza ay la aadeen samiir talalka isagana waxaa la sheegay in laga afduubtay deegaanka kibutus nir am oo iyadana la sheegay in ay koox mootooyin wato ay halkaasi ay weerar ay kusoo qaadeen kooxda xamaasna ka tirsan markii dambena ay keentay in isaga iyo sidoo kale dad kale oo goobtaasi ku sugnaa ay kaxaystaan waxaa jirta intan iyo waqtigaasi magaalada khaza ay ku sugnaayeen saddexdan wiil ee dhallinyarada ah ee israa-iil ee u dhashay ee kooxda xamaas ee gacantii ay ku haysay waxaana jirta in ciidamo ka tirsan israa-el ay isku dayeen in ay soo badbaadiyaan balse markii dambe iyaga ayay toogteen waxaana ay ku andacoonayaan ciidamada israa-el in ay kala garan waayeen iyaga iyo sidoo kale kooxda xamaas waxaana la sheegayaa in isra ay jab xoogan ay kala kulantay dagaalka khaza ka soconaya taasoo keentay in isku dhexyaac xoogan ay muujiyaan ciidamadooda oo iyaga qudhooda ay istooganayaan ama ay isdilayaan ra-isul wasaare benyamin netanyahu waxa uu ku dhawaaqay ama uu sheegay dhimashada muwaadiniinta u dhashay israel oo ay dileen isla ciidamada israel in ay tahay musiibo weyn waxaana uu ku tilmaamay arrintaasi inay tahay mid ay aad u adagtaha in la aqbalo xaaladda ayaa kusii adkaanaysa netanyahu oo markii horeba la harsan la'aa dalabka kaga imaanaya iyo dadka israaiil u dhashay oo dalbanaya in heshiis lala gala kooxda xamaas dagaalka lagu qaaday khazana uu yahay mid lagu fashilmay dagaalka oo muddo ka badan laba bilo soconaya ilaa haatan wax guula oo la taaban karo kama aysan hooyn kama aysan soo hoynin ciidamada militariga israa-el marka laga reebo duqeymaha dadka shacabka ee tirabeelka ah waxaana arrintan la xiriirta in ciidamada israael ay khirtaan in ay dileen muwaadiniin u dhashay israel ay tahay mid musiibo ku ah oo hoos usii dhigi karta kalsoonidii ay ku qabeen shacabka israael in guul laga keeno dagaalka lagula jiro kooxda xamaas in ka badan boqol ruux oo dheeraad ah ayay kooxda xamaas ay gacanta ku hayaan kuwaas oo ayay soo qafaasheen amaba ay soo wateen toddobadii oktoobar markii ay gudaha israa'iil ay weerarka ay ku qaadeen sidoo kale in ku dhow kun iyo shan boqol oo kale ayay dileen kooxda xamaas iyagoona ee wakhtigaasi soo kaxaystay ilaa iyo laba boqol iyo afartan u dhashay isra-el inkastoo inka badan boqol ruux ay sii daayeen kadib heshiis dhexmaray iyaga iyo sidoo kale isra-el dadka muwaadiniinta ah ee falastiiniyiinta ah ee dagaalka ku dhintay tan iyo horaantii bishii oktoobar ayaa waxaa la sheegayaa in iyagana ay ka badan yihiin sideed iyo toban kun iyo sideed boqol oo ruux oo la sheegay in ay intooda badan ay yihiin haween iyo caruur sidoo kale in ka badan konton ruux ayaa ku dhaawacantay waxaana dagaalka weli sii soconaya uu yahay mid labada dhinacba khasaaro soo gaaraya waa dhanka shacabka falastiiniyiinta iyo dhanka israel oo dadka ugu badan ee ka dhimanaya ay yihiin ciidamada dagaalka ku jira oo ay saraakiili ugu horeyso deegaano hoostaga dowlad deegaanka soomaalida waxaa lasoo warinayaa in uu ka dilaacay cudurka shubanbiyoodka layihahdo kaas oo ay dad badan u dhinteen ilaa haatan inta la xaqiijiyay dadka u geeriyooday xanuunkan waxa ay ka badan yihiin soddon ruux sida ay ku waramayaan mas-uuliyiinta caafimaadka ee dowlad deegaanka soomaalida agaasimaha waaxda maareynta xaaladaha deg dega ah ee xafiiska caafimaadka ee deegaanka dowla deegaanka soomaalida abuubakar sheekh aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dadka u geeriyoonaya xanuunkan ay yihiin kuwa sii kordhaya xanuunka kuleeraha ama uu ka jiray in muddoa deegaankeenna bishii sebtembar sagaalkeedii ayaa xaaladihii koowaad ama ugu horeeyay lagu arkay degmada maymuluqo jawaab bixintii iyo diyaar garowgii loo baahnaana wakhtiga waa la bilaabay waana la galay degmada ugu horreysay ee mayu alxamdulilah ilaahay wuxuu nagu guuleeyey kaysaskeedii ama xaaladaheedii oo lixdan iyo shan ah inaan xakamayntiisa ku guulaysanno ilaahay wuu nagu guuleeyey runtii eh, dhimasho markaan leenahay iyo xaaladaha u soo ritay labadaba deegaankeenna markaad u timaado tiro sugan in la helo waxaa laga yaabaa way dhib badnaan kartaa waayo dadkeennu u baahsan yahay reebaadiyo uu ku dhacay baa la heli karaa eh, qaabka loo soo tebinhayo wax laga yaabaa inay caqabad ka jirto marka si guud adu xaaladaha uu hadda soo ritay waa ilaa iyo kun iyo laba boqol oo kays ayuu soo ritay xanuunkani si guud dhimashadu ilaa soddon iyo dhowr ayay maraysaa kaasi wuxuu ahaa agaasimaha waaxda maareynta xaaladaha deg dega ee xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida abubakar sheekh aadan oo ka warbixinayay dadka cudurka shanbiyoodka u geeriyooday deegaanada hoos imaada dowlad deegaanka kuwaas uu ku sheegay inay haatan ay ka badan yihiin ilaa iyo soddon ruux dhowaan soomaaliya waxay ku guulaysatay in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saarneyd muddo ka badan soddon sano sidoo kale waxa ay soomaaliya ay ku guulaysatay in laga cafiyo deymihii lagu lahaa tan iyo dowladii dhexe ee dalka soo martay waxaana deymahaasi la sheegay in ay ka badan yihiin ilaa iyo shan bilyan oo dollarka mareykanka ah haddaba soomaaliya sidee ay uga faa-iideysan kartaa guulahani isxixiga ee la xiriira deen cafinta iyo sidoo kale xayiraadihii kale ee laga qaaday rofesor maxamed cumar dalxa oo ah xildhibaan hore oo ka tirsanaa golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa arrimahani ka warramaya cabdalla raadiyo kulmiye iyo dhammaan dad soomaaliyeed ee dhegaysanayadu noole salaanta islaamka marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deyntii lagu lahaa ee soomaaliya oo in muddo ah soo jiitamaysay dadaal fara badanna runtii la sameeyey inay maanta ee soo gabagabayso dowladan maanta uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheikhe iyo maanta e ra-iisul wasaaraha e ee xukuumaddana isagana uu yahay maanta e, doctor xasan doctor xamse cabdibarre iyo intii ka horeysay ee dowladihii ee iyagana kaalin mublema lahaa oo badnayd dadaalkeeda ilaa laba kun saddex iyo tobankii madaxdii isu horjiibaysay intaba waxaa runtii ay mudan yihiin ammaan iyo fogaadin waana wax runtii lagu farxo haddii sidii loogu talagalay iyo wejiga ee la filan karo marka maanta ee taasi ay meesha ka baxdo dayntaasi tan dambe ee la qaadan doono iyadana dariiqii haboonaa ay mar waa gartay marka eh, maxay soomaaliya u tiri kartaa marka ama usoo kordhin kartaa deintaas laga cafiyey Eh, cabdullo horta marka uu horeyso dayntani xoogeeda waxay annaga dulsaar eh, bay ku timid eh, inta dawladdu oo ayada lagu lahaa waa markay u badan tahay laba milyan iyo waxaa badnayd inkastoo dhaqaale maanta dalka ee la dhihi karo dowladdu way maaragtay gelaysay oo aan kaalmo dibadeed aanan ka ahayn wax soo saar iyo wax dhoofin iyo wax maanta ee ayada canshuur oo dakhli ayada ay ku bixiso oo deynta iskaga bato iyadoo aan marka aan ognaha inaysan jirin koob iyo soddon sano oo wadanka dhibaato dagaalo sokeeye kuwa nimanka diidka ay ka wadaan dhinac kastaba iyo waxyaabo fara badan oo runtii dalka ay wajahaysay dowlad ahaan yacni dhibaatooyin siyaasadeed mid amniyeed mid bulshadeed mid dhaqan nagu soo gaartay ilaa iyo laakiinse haddii maanta ee taana adduunkii ee inta badan ee aan mar waliba loo maaragtay taagnaa haddii la yahay golayaashii dowladda ama ha noqoto baarlaman ama ha noqoto xukuumad ama ha noqoto madaxtooyo ee maanta ee layskaasi badina laga riday ayagoona wax nagu harsan yihiin weli ee nalaga rabo inaan bixino laakiin faa'iidada waxa maanta wixii laga bilaabo waxaa lagu aamini karaa sida ee sharciga ee adduunka maanta ee xeer ahaan u yaallo inaad daynta soomaaliya ay qaadato waxaana lagu aamini karaa waxaana lagu aamini karaa inaan maarnay ee maalgashi inaad samaysato oo oo adduunkaasi waxa laakiin nala siinayo dayn ahaan lahayd shaqo abuur haddii an lahayd maartaydaca eh, dalka haddii ay ahaan takaabayaashii dhaqaalaha ee burburay laakiin waxaasoo dhan ee amni ay ka horeeyaan oo iyadana muhiim ay tahay iyo sida loo helo dad oo ayaga daacad u ah dalka oo aamin ah oo dhaqaalahaas ee eh, dalka markii loo soo qaado ama amaahdaasi oo ay noqdaan dad eh, u fuliya sidii loogu talagalay ee aanan jeebka lagu shuban sidii hore ay u dhici jirtay ee dadka soomaaliyeed badi ay dareenkaasi ay muujinayaan oo haddii maanta ee arinta iyada ee lagu ciyaarane oo ay noqonayso wax aanan wanaagsanayn oo sidaba maaragtay faa'iida maaragtay looga hmm. tugayn aada weyn marka waa gartay marka eh, arintan dinacafinta waxay kusoo aadaysaa iyadoo dhawaantan golaha ammaanka qaramada midoobey ee soomaaliya ka qaadeen cunaqabateynta hubka ee saarneed bal markaas ba bardhigta ka waran intaba yani waa guulo oo ayada haddana cabsideeda haddana ay daba socoto maxaa yeele waad ogtahay soomaaliya waxaa burburiyey waa hub sharci daro ee ku soo galay wadanka oo soomaaliya ee ayadana loo adeegsaday difaacii qarameed wax ka duwan oo layskugu laayay ee beelbeel qabiil qabiil jufu jufu iyo siyaabo kale ee burcadnimo oo dadka soomaaliyeed maanta kala haadka ku riday ee dalka iyo dibaddaba ee daafaheeda daadsan waxa keenay dagaalkaasi wixii la adeegsanayay hub buu ahaa hubkaasna miduu cadow isugu dhiibo miduu siyaabo kala duwan ee dalka uu ku yimaado soomaaliya gudaheeda hub yara laakiina gacanta dowladda miyuu ku jiraa iyayse gacanta u galay wax badan ee shaki haddii hubkaan hub kale lagu soo daro sideebuu noqon karaa kii hore a ah dowladda gacanteedaba weli lagu soo celinin maxaa yeelay waxyaabaha la sugayay dowladda xoogaysato waa hubka dhigis bay ahayd in dowladda mooyaane cid kale ee kadibna ilaa iyo xuduud ka xuduud dowlad ka talinaysa ee soomaaliyeed inay meesha jirto iyo ciidan xoog badan oo wadanka difaaci kara cadowga cirka dhulka badda ka difaaci kara waxyaabaha maanta dhacay waan ognahay in wadankeena aad iyo aad ugu dhibaataysan yahay dhaca iyo boobka ee lagu samaynayo khayraadkiisa oo aad og tahay badda maanta keliya inta laga dhaco ee soomaaliya ee ku jira kalluunkeeda argoosigeeda iyo waxa maanta ee hawadeeda ee sida loo isticmaalo dhulkeeda waxa laga guranayo iyo khayraadkeeda iyo jasiiradaheeda iyo sida loo isticmaalayo sharci darrada inta badan ee soomaaliya waxa iyada ay xaqu leedahay inay dowlad ahaan uga taliso wax la soo koobi kara maaha waxaasoo dhan oo culays ayaa sugaya dalkii dowladda dhammaan ka wada tarinayna maamul goboleedyo wata falsafadiisa u gaarka ah arrimahaasoo dhan culays bay ku yihiin sida loo xakamayn karo ukaasi iyo dowladiiyo sugayso yani howlo fara badan ee wixii maanta inay soo qaadato gacantay ku aamini lahay iyo ciidankii soomaaliyeed ee asagana loo diyaarin lahaa marka culayskaasi oo adow fara badan nagu xeeran arrimahaasoo dhan iyo deemankaasi ee soomaaliya maanta lacagta la isticmaalo ay doolar ay tahay sida an maraykan ka tirsan oo kale maanta lacagteena iyo shilinka soomaaliyeed ee suuqa ka baxday iyo ganacsato aanan nahaynin iyo n g wax kastaba ee dalkan ee ummadan loogu talagali lahaa in wax loogu qato iyagana ee waxa ay wadaan iyo dibkooda ay qaara la ogyahay waxaasoo dhan dowladda waxawaaye culeys iyada ee maanta ku wajahana oo kaligeedane ee aanan lagu sii dayn karin ee loo baahan yahay shacbi midaysan ee ayaga wadanka inay xildhibaan profeor maxamed cumar dalxay oo kaasi ahaa oo ka warameeyey guulaha soomaaliya soomaaliya kasoo hoysay caalamka gaar ahaan arrinta diincafiinta iyo sidoo kale tii kale ee xayraada hubka ee soomaaliya laga qaaday muddo ka badan soddon sano kadib weli ogaal ayaa dhegeysanaysaan markana dhanka xubnaha haddii aan aadino kusoo dhawaada xubinta bandhig warbaahinta bulshada dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhageysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle salmaay waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee aadka loo hadalhayay haddii aynu ku bilaabno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada lagu magacaabo etebe ee dalka uganda wuxuu ka saxiixay heshiiska ku beeritaanka hadalada ee bulshada bariga africa ee soomaaliya dhawaan ay ku biirtay madaxweynaha ayaa khudbad ka jeediyey munaasabadii uu ku saxiixay ee qariiradan cusub ee bulshada bariga africa wuxuuna ku ammaanay madaxda dalalka ku bahoobay daladan sida ay ugu sarakaceen soo dhaweynta soomaaliya wuxuu leeyahay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud muhiimada juqraafiyadeed ee soomaaliya waxay sar u qaadi doontaa muhiimada dalada ee bulshada bariga ee afrika ee caalamka ayuu yidhi madaxweynaha sidoo kaleeto madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka hadlay dagaalka dowlada soomaaliya ay kula jirto kooxda al-shabaab wuxuuna sheegay in horumar muhiima ah ee gobolka soomaaliya ay ka gaari doonto dhanka al-shabaab ayuu yidhi sidoo kale wuxuu leeyahay madaxweynaha ayaa khudbadiisii eh, kusoo hadalqaaday eh, guusha soomaaliya ay ka gaartay dadaalkii ay u gashay in laga qaado cunuqabateynta hubka saarneed soddon iyo kow sano ka hor eh, sidoo kaleeto madaxweynaha ayaa madaxda ee dalada ugu warbixiyey guushii soomaaliya ee ka gaartay barnaamijka tobanka sano ee soo socday deen caafiinta muhiimad gaar ah inu leedahay soomaaliya wuxuu leeyahay dadaalkii dheeraa ah ee aan u galnay cafinta deenta ayaa ka marqaati kacaya sida ay noogu go-an tahay kobcinta ee ilaheena dhaqaale ayuu yidhi madaxweynaha soomaaliya waayahay hadalheynta ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal markan dhanka iyo qormooyinka tahay cabdirashiido qormada ugu horeysay dhankaygana waxaa lagu bilaabay talooyin qiimo badan oo nebi maxamed salallahu caleyhi wasalam inoogu tagay saddex qof ixtiraam maclinkaaga waalidkaaga dadka waaweyn saddex sifala iimaan camal wanaagsan iyo daacadnimo saddex iska xurey dayn kibir iyo khiyaano saddex ka adkow carabkaaga xanaaqa naftaada saddex iska ilaali xanta dembiga masayrka saddex raadi cilmiga akhlaaqda wanaagsan alla ka cabsiga saddex xusuusnow dhimashada asxaanka iyo waanada ayaa lagu soo gabagabeeyey qormadani ugu dambeyntii qurmada ugu dambeysay dhankeyga waxaa lagu bilaabay sida tan waxaa leeyahay xumaanta ku wanaaga sidoo kaleet waxaa leeyahay bulshada u noqo iftiin ay iftiisadaan waxaa leeyahay dantaada hamoogaan sidoo kale waxaa leeyahay naftaada ugu raaxay cafinta qaladaadka saaxiibada kugu hareereysa mar kastaba qur-aanka aqri mar kasta waqti aad hayso alle xus markasta iyo weliba meel kasta xumaantana kaa dhacdana wanaag raacsii sidoo kaleet waxaa leeyahay si fiican u tuka salaadaha sujuudahana ku raaxaysto naftaadana ka adkow intaad daawoodo ayuu xubintan waxaynu kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir dhegeystayaal xubintiina waa niginta dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaal shirkada maraakiibta ee laga leeyahay wadanka eh, denmark ee eh, mariski la yiraahdo ayaa waxa ay sheegtay in gebi ahaanba ay joojisay safaradii ay ku mari jirtay biyaha badda cas go-aankan waxa uu yimid kadib markii ay kordheen weerarada ay geysanayaan kooxaha xuutiyiinta kuwaas oo la sheego inay taageerto dowladda iiraan waxaana maalmihii ugu dambeeyey sare ay u qaadeen kooxdani weerarada ay ka geysanayaan biyaha badda cas halkaasi oo maraakiibta ay ku qafaalanayaan kuwo kalena ay weeraro ay ku qaadayaan waxaana kooxdani ay sheegeen in ay taageerayaan kooxda xamaas ee iska caabinta kana dagaalamaysa dhulka falastiiniyiinta kuwaas oo dagaal adag kula jira ciidamada yuhuudda badcas waa mid ka mida meelaha ugu muhiimsan ama eh, marin biyoodyada ugu muhiimsan caalamkoo idil waxaana iskaga kala goosha maraakiibta eh, shida shixnadaha kala duwan iyo sidoo kale shidaalka dowladda jarmalka ayaa sidoo kale waxa ay taageero xoogan ay u heysay kambanigan ama shirkadan laga leeyahay wadanka denmark kuwaas oo wadankooda geyn jiray shixnado kala duwan balse haatan waxa ay sheegayaan eh, mas-uuliyiinta shirkadani in aysan suuragal u ahayn in ay ku safraan biyahaas badda cas ayna ka baqayaan khatarta ay leedahay weerarada halkaasi ay ka geysanayaan kooxaha xuutiyiinta ee ka dagaalama wadankaas yemen kooxdani hore waxay u qabsadeen markab ay sheegeen in laga leeyahay dhanka israel kuwaas oo ay biyaha mandab ay ka qabsadeen haatanna ay ku hayaan iyaga meel ay ogsoon yihiin waxaana ay sheegeen in ay sii wadi doonaan dhaqdhaqaaqyadooda ku aadan halkaasi waxaana jirta in biyahani oo ah biyo muhiim ah ama marin muhiim ah u ah dhammaanba eh, maraakiibta iyo duunyaha caalamiga ah ee qaada shixnadaha kala duwan ayaa waxaa la sheegayaa in arrintan iyo caqabad xoogan ay ku noqotay maraykanka ayaa waxa uu sheegay dhowr jeer inuu howlgallo halkaasi ka sameeyey uu uga hortegay maraakiib kale oo dheeraad ah oo ay kooxdu isku dayeysay in ay khafaalato isra-el waxay sare u qaadaysaa beegsiga ay ku hayso wariyaasha ka howlgelaya magaalada khaza kuwaas oo ay kasoo horjeedo Eh, xogta ay u gudbinayaan dadka eh, caalamka ku sugan waxaana la sheegay in ay weerartay mid ka mid ah guryaha uu degan yahay wariye u shaqeeya t v-ga al-jaziira waxaa la sheegay in laba wariye oo ka tirsan t v-ga al-jaziira midna uu dhaawacmay midna uu dhintay waxaana wariyihii ugu dambeeyey al-jaziira ay ku geeriyooday dagaalada ka soconaya khaza uu noqonayaa aabe haysta afar caruura kaas oo sidoo kale eh, tiro ahaan noqonaya wariyihii konton iyo sagaalaad oo falastiin u dhashay laguna dilo dagaalka ka soconaya khaza tan iyo horaantii bishii oktoobar markii uu bilowday weerarka iska caabinta ah ee ka dhanka ah kooxaha gumeysiga yuhuudda warbaahinta aljaziira war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in mas-uuliyadda weerarkaasi lagu dilay mid ka mid a ah wariyayaashooda oo abu daqaa lagu magacaabo in ay leedahay isra-el ay sheegeen in si kasta ay u beegsadeen wariyahaasi waxaa jirta in tan iyo horaantii bishii oktoobar ay ku dhawaad lixdan wariye ay ku dhinteen magaalada khaza kuwaas oo boqolkiiba sagaashan ah kuwa u dhashay falastiin waxaana jirta in wariyaasha tirada badan ee la dilay ay dilkooda ka dambeeyeen ciidamada yuhuudda oo beegsaday dhowr jeer israa'el waxa ay sheegtay in ay kasoo horjeedo warbixinada ay halkaasi ay ka gudbanayaan wariyayaashani waxaana saraakiishooda qaarkood ay ku baaqeenba in si toosa ah loo bartilmaameysada xarumaha ay degan yihiin wariyayaasha hore waxaa u jirtay in israa'el ay isku dayday in ay xakamayso wararka ka imaanaya khaza ee la xiriira begsiga ay ku heyso goobaha ay ku nool yihiin ama ay degan yihiin dadka shacabka ah kuwaas oo ay caalamkay u gudbiyaan warbaahinta taasina ay keentay in dunida daafaheeda ay ka dhacaan dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeedo gumaadka israel ee ka wada marinka khaza waxaa jirta in sidoo kale hay-adda qaramada midoobey iyo sidoo kale hay-adaha kale u dooda xuquuqda wariyaasha dhowr jaro hore ay sheegeen ama israel ay ku eedeeyeen in aysan dhowrin badqabka wariyaasha ka howlgala halkaasi waxaana jirta in xilli walba ay khatar xoogan ugu jiraan wariyaasha khaza ka howlgala in ay beegsadaan ciidamada yuhuudda maadaama ay dhibsanayaan wararka kala duwan ee halkaasi laga soo tabinayo kuwaas oo lidku ah amaba kasoo horjeeda xuquuqda aadanaha maadaama israa'el ay si toos u beegsanayso goobaha dadka shacabka ay ku sugan yihiin sidoo kalena ay dhibaatooyin xoogan oo kala duwan ay u geysanayso markan saacaddu waxa ay qar ku saaran tahay kow aan dib idiin xasuusiyo qodobada ugu waaweyn ee ogaal ku jira ciidamada dowladda gaar ahaana milatariga soomaaliya ee kuwa deegaanka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in ay ku sii dhawaanayaan agagaarka buuraha yackoos ee gobolka mudug halkaas oo ay ku sugan yihiin dagaalyaano ka tirsan al-shabaab waxaana dhanka kale jira gobolka shabeellada dhexe in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka iyagana howlgallo ay ka wadaan deegaana hoostaga degmada runurgoods ee gobolka shabeellada dhexe oo halkaas oo ay dhowaantan al-shabaab ee ciidamada dowladdu ay kala wareegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ay howlgalladu ay ka wadaan deegaanada hoos yimaada degmada nurgood ee gobolka shabeellada dhexe iyagoona sheegay inay sii wadi doonaan bacsiga ay ku hayaan al-shabaab maadaama ay sheegeen in deegaano badan oo gobolka shabeellada dhexe kusuga ka tirsan ay ku sugan yihiin ayna doonayaan in dhammaan ay halkaasi ka saaraan in ka badan soddon ruux ayaa lagu soo warramayaa in ay u geeriyoodeen cudurka shubanbiyoodka oo ka dilaacay deegaano hoostaga dowlad deegaanka soomaalida waxaa jirta in dadkani la sheegay in ay u geeriyoodeen cudurkaasi oo maalmihii lasoo dhaafay si weyn looga dareemayay deegaanada hoostaga dowladeegaanka agaasimaha waaxda maaraynta xaaladaha deg dega ee xafiiska caafimaadka ee dowladeegaanka abuubakar sheekh aadan ayaa waxa uu sheegay in arrintani ay walaac xoogan ay ka qabaan sidoo kalena dadka u geeriyoonaya cudurkani ay sii kordhayaan allah u naxariistee abwaan hurrow walanwal oo ah walaalka abwaan xadraawi ayaa waxa uu shalay uu ku geeriyooday magaalada burco ee gobolka togdheer iyadoona isla maanta magaaladaasi lagu aasayo waxaana abwaanka lagu xasuustaa inuu tiriyey gabayo badan oo gobaabin iyo waano u badan waxaana dad badan ay sheegeen inay ka naxeen geridiisa iyadoona dadka eh, hal abuur kale ama fanka ku jirana ay sidoo kale sheegayaan in si gaar ah ay u taabanayso geridiisa israa'iil waxay qaratay inay gacanteeda ay ku dishay muwaadiniin u dhashay israa'iil oo ku sugnaa khaza ilaa iyo saddex wiil oo dhallinyaro ah oo ay kooxda xamaas ay ku haysay magaalada khaza ay israa'iil weerareen waxaana ay sheegeen in si kam ah ama qalad ah ay ku dileen muwaadiniintaasi magaalada talaabiib ee caasimadda israa'il waxaa ka bilowday dibadbaxyo xooggan oo laga soo horjeedo arrintaasi iyagoona sidoo kale ay jirtay maalmihii ugu dambeeyey in dibadbaxyo ka dhacay lagu dalbanayay in lagu sii daayo ilaa iyo inka badan boqol israa'iiliyiina oo kooxda xamaas ay ku hayso khaza israa'iilna lagu cadaadinayay in wadahadal ay la furto xamaas inkastoo xamaas ay sheegtay in aysan wadahadalkaasi gelaynin tan inta israa'iil ay si buuxda uga joojinayso howlgallada ay ka wado marinka khaza oo ay dadka rayidka ay ku bartilmaysanayso waxaana israa'iil dhanka kale ay sii wadaa beegsiga wariyaasha ee ka howlgala magaalada khaza ay ku hayso iyadoona wariyihii konton iyo sagaalaad ee u dhashay falastiin lagu dilay magaalada khaza waxaa sidoo kale jira in wariyaal kale oo tobaneeya ah lagu dhaawacay tan iyo markay bilowday weerarka ee ka soconaya khaza horaantii bishii oktoobar shirkadda ugu weyn ee maraakiibta ee waddankaasi denmarkna waxa ay sheegaysaa in ay joojisay gabi ahaanba howlgalladii amaba safaradii ay ku samaynaysay biyaha badda cas halkaasi oo kooxda xuutiyiinta ay kordhiyeen weerarada ay ku hayaan maraakiibta halkaasi mara waxaana xuutiyiinta ay sheegeen in weeraradaasi ay si gaara ah ugu bartilmaameysanayaan maraakiibta israa'il iyo sidoo kale kuwa xiriir kala leh iyagoona sheegay inay taageersan yihiin kooxda xamaas ee iska caabinta ee dagaalka adag kula jirta ciidamada gumaysiga yuhuudda kuwaasuuna qodobada uga weyne ogaal ku jira barqanimadan weli idaacadda kulmihe magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegaysanaysaan markan waxaad kusoo dhawataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goone aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe ah federaal adeeray qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane u duceeyey allay leedahay eer kalamaane mugdi maguura maas makhaate maroodgii maxamed xaaji maanta waa imaadi horaana waxaa loo yidhi ibna aadan iswaayi arrinaa kala geesi abdallah waxaan kaa maqli jiray luuqluuqmarow laasun laamigaas yimaadaa abdallow ibna aadan iswaaye isgafaa kala geeyana waa jiraa cabdullah waxaa kaloo la yidhi waa isku soo noqone wixii nool adduunyadaay waxaa kaloo la yidhi nin adduunya joogo maxaa aragta kuu laaban abdallow adina weliba hilmaantay imriga raagi geel dhalaayasku tusaa war waxaa kalou ilmaamay canjeera seesu kala koraysaa loo kala qaadaa rootina khayaarkiisa war waxaas maamaah maahane aakhira nin aadow maxaa lagu ogeysiin war adduunya ceebaa loo ordaa aakhirna cadaabee warkaas makajoogtidoo xilkaaga kuwayne war reer koonfur galbeed maaxay xilka ka qaadeene haddana ma beesha shanaada sheeka xilkiisa u soo dhigatay war xildhibaanno cod laga rabo xilligaan jooga qofkii maagaa asagaa ka horbagaya warba waxaaladdu federaal bay hidamau kaalisaaniin war bashiirdaara wasiirkiinnii hadda ka hor warkaada ma fahmin eh. waxaa lagu qasbayno inuu raalligelin bixiyo warnamiyow maylaray mar ikadii ilaahay hikadiyo mar lamaad ikadiinaani iskadii hatug horaa baarlamaanka dhatiis walibanii arteenne codkaas waa kaa khasaaray marka marlamaad inodninka nagdaanba gardorohay direed warmadeew abuukar albadri miyaa kuu soo sheegay warya elefmaaya lagorimadaasaa wargiliyaasan miya iyo gujuguju io walnanroogna bahaasan naw waar anigu intaan garanayo way dhaaftay maxaad u garanaysaa kaa qosee waaba go'dee warwaaqlow bilaashaadu leedahay intaan garanayo way dhaaftay maday hadduu laascaana tegi karaa ileen federaale waan ingiriiska u ololay iyo cunaqabataynka hubka in la qaado xuduuddii iyo somalilan xagguu ku ilaawayaabay anugu ye war madaxweynaha isii qaatuma firdhay wuxuu yidhi xilka waa iska casli markii buntland iyo somalilanna wareeriyeen miyuu yidhi waxbaa lagu darsanahayaa ina halah laygu daro ma yidhi oo ma mudakararsiu bilaabay dhidhayshaha waalan dhergaana ka daransinlaymeeri jarne wakhtiga laygudara wax badanaan qabahaa masiri war manhajka afka soomaaliga laascaan hadda waa lagu dhiganahayaa war waad waalantiin waxna laynima sheegi karee eh. madaxweyne firdhayi wuxuu yidhi eh. safiirka ingiriiska hadda ka hor wuxuu nagu yidhi eh. xuduudda somalilan lama faragelin karo marka diyaaradaha soo qaateen kama yeeli mayne war intaas wuxuu firliya ku sii daray weliba waagii daraawiishta haddaan ka xoog badanna war raiisul wasaar xamsan ma la ogyahay warba madaxweyne qoorqoor weliba sayid axmed madoobe la jooga kismaayo haye bashiir owsiinku ku hormaray aryaadhaha war ma haysiina daynta waa la cafiyaa la yidhi intee laga cafiy anaa bad meeligilahay ka soo dhuuntiye warnimi oonu gaarigacankaano iskuriyooyne walaagimaalinta hagaraawinoon digsiga kashibudahayne ayligalaydeentiyeede war deynta dadka soomaaliyeed oo dhanaa lagu lahay wax shakhsi gaara lagu leeyahay ma ahayn dhammu beenaad isku markhaati furaysaane daynta xilliga la soo qaatay iyo cidda soo qaaday midna lama sheegin warbawa daynta waynu qabnay dulsaarkaasi badnaa war shilinka soomaaliga markii nambarka madow inta laga tira midka guduudan lagu qoray nin dhallin yar baan ahaa ilaan lacagta deynta waxaad ka cunti war waxaan hubaa dayntaas in la qaatay madaxweyne aadan cadde kadib sababtoo ah markuu xilka ku wareejinaya madaxweyne cabdirashiid wuxuu yidhi madaxweyne waxaan kugu wareejinayaa soomaaliya toddoba sana xor ah oo aan dayn lagu lahayn hal qofna siyaasad u xirnayn waqtigaas haddii joog difacaadtukaka noolbe oo kaali deendi ahlulgabuurkaniniihaysiday war waxaa maqli jira ninkii deencuna below ka dibiraye qalinka guduudan lacagtu waxay yeelata waa toddobaatanka kadib waar wallaweyne diyaaradihii hargeysa lagu duqeeyey ma deyn bay ahaayeen umaw haddee taa waa lagaa kugu haysta war kalemaana war mahaysaan waxaa la yidhi hadda ka hor imaamu oo shaqo aan fiicnayn duruufta ku kalliftay naftiisuna diiday ayaa subxii dambe naftiisa u dhaartay iyadoo shaqada diidaysa kadibna wuxuu yidhi wallaahi haddaadan aqbalin runta ku hor taalla wax ka daran ayaan ku marsiin doonaa kadibna dad dhaartiisa maqlaayoo la yaabay ayaa waxay u sheegeen imaamkii magaalada kadibna imaamkiia dad u soo diroo loo geeyey wuxuuna weydiiyey shaqada ka daran musquul in la qodo oo aad naftaada ugu dhaarata maxay tahay markaasba wuxuu ugu jawaabay taasi waa xoogaaga oo xalaal ahe eh, waxa ka sii daran dayn baryo iyo baahi warnamiyo hamiinkooda gadika dhaafay laakiin hamiinkooda deensidikiina teeganyaleeri war dukaamaya maqaayadaha waxaa lagu qori jire maanta dayn maya biri haa waxaas waa liska dhaafi hadda waxaa soo bax intaadan unin jeebkaa hubi aryadhaha dayn waxaa kaloo hore looga yidhi kuminin qaata keenima kamana maarma kiilaahay kuminin qaatay keenima kamana maarma kiilaahay war cabdilow anugu kumi sooma gaarin weligayna wax kuma gadan kumi kulaha taanaaba ka horraysaye war abwaan hadraawi allah u naxariista hadda ka hor ka hadlay wuxuu yidhi maanta iibsadeediiyo axaddeedu badana imisaa ka haray tolow berritii amaahdii lagu qoray furay albaabada warba waxaa kaloo la yidhi eh. ninkii laqlaqaa wuxuusan lahayn ladaabtaa waa ku naqayoon waranna waxaa kaloo naqli jiri eh. xagga waa badarwaa oo xagga waa biyowaa hmm. oo xagga waa barahaaga iyo buuggaagii la imaade eh. ilaahu baryahaagaa irdihii ka bannaan waar waxaa kaloo la yidhi allahayuow nin jeeb madhan ka janjee dhexaajadu caawinaada jeceela war soomaalida waa imtixaane beejka bankiga adduunka ayaa nin soomaaliya komenti ka dhiibtay wuxuunu yidhi deentaa soomaaliya ka cafiseen aniga waxba igama soo gaarin laakiin hadda kadib haddaad deen bixinaysaan nambarkaan igala soo xiriira war wasiirka maaliyadda buntland hadda ka hor wuxuu yidhi dayn aan waxba ka ogayn lama cafi karo waxaan buntland lagala tashanna lama socodsiin karo haye oo waddamada soomaaliya deynta kulahaa miyaa buntland ka mid ahay warba wixiibaa la cafiya hadda waxba laguma haysto waar wallaweynay madaxweynaha somalilan deyntaa la cafinayo ma lagala tashaday cunqabataynka hubka la qaaday ma la ogeysiiyey afrikadan lagu biiray see wax ma ka og yahay haddii dayn la cafiiyo haddii cunaqabatayn la qaaday diyo haddii shabaab la bixiyo hadii afrika lagu biiraba waa guul la gaaray galladaan sugayniyo wakhtigii waana soo galay ma dhihi weydeen war cabdula muxaaridka waxay u fasireen qarashkaan sugayniyo lacagti waa la soo helaye war milatarigo hees kala qaaday waxay yidhaahdeen hubkii inaga ganaaxna dhaqsaba waana soo geliye war godadkii shabeeloo tan ka dhacday markaan arkay taangiyo weli milatariga soo gaarina qawaariij laga taklusiya war maxaa taangiya hadda ciidanku diyaaraday haystaane warba wax damadurba waan xuduudda somalilan eh. waa tii ingiriiskayaana loo soo dhaafin waaqwaaqlow eh. ingiriis iyo soomaali mid qaadad waar miyaanad ixtiraafay <laughs> beesadaan sugayniyo qarashkii maa la soo furayba war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi eh. haddii dayntiinna laka cafiyey diyaar uma nihin inaan mid kala qaadanno diin dambeeto dib u qaataan ka dardaarmee ka digtoonow dabhulacqay naqateeyaray warmadaya warkayga dhexgelin haddana madaxweynuhu wuxuu intaa ku sii daray dayntii horaa soomaali cuuriyaamisay mid kalena in lagu degdegaa hiddaaw ma ahan intaan ka maarmi karnana waa ka fogaahaynaa dayn dambe warbow hadday daruuri noqoto laga maarmi waayo hadda waa in laysla ogaadaa war raysul wasaare xamse cabdi barre wuxuu yidhi lacagtii soomaaliya lagu lahaa markii la qaybiyo qof kastoo soomaaliya saddex boqoloo ku soo aadaysa dalabow afkaagaan ka maqlaahe amaaduun isii kartaa hadda saddex boqol oo maxay noogu manna sheeganaya waa iska bixi karnaaye war beesidausan leegiibsadaasaan mee koonfur galbeed walmukudeersida bilana ba'a ah, obowa laba ceesaamoode eh. war lacagtu shan bilyan oo doolar bay aheedaa la yidhi eh. markaan xisaabta qiimeeyey waxaa ii soo baxday eh. soomaalidu inaysan labaatan milyan ka yarayn war lacagta inta ugu badan ribe eedaa la yidhi waryaa aniga iima ribayn karti war ribayaa u bareeray rasuulkaaba dhahiyee mawaalantihiin wardadan rabbi iyo rasuul aqoonaa ribada qaatee marka horeba ha isku abahanina war ribada ninka qaata iyo ninka bixiyaha wees la armaqal waa la bixiye ku yidhi waana la kacafiyaa lagu yidhi waryaalo walaweynay deenqaadataa iska daysaya iska bixisayaa waa yeelkadiinni warwaaqlow iska goostataa soo laabataa warwareegtaya waa yeelkadaay talamaanay war ma haysiina ra'iisul wasaare khayre anoo og miyuu bilaabay yuhuud maatiin talada wax naga siiya miyuu yidhi warba wataadani baa hore u sheegay wanaga waxba looma yeeriyo war sharaftaan raadinayno qabqablayaal ka raadin miyuu yidhi war waa warkana waa la duushaane horaa loo yidhi guushu waa dad badan tahay dayn cafinta waa ka soo shaqaynay buu yidhi madaxweyne shariifna wuxuu yidhi in afrika lagu biiro annagaa bilownay madaxweyne farmaajona wuxuu yidhi dadaal muddo dheer aan soo wadnaa hadda guulaystay laakiin waxaan la yaabay dhammaantood madaxweyne xasan sheikh waaba qiray in hawshaanu hawl la wada qabtay tahaye maxaa ku kallifay inay manna sheegtaan ilaa soomaalidu waxay ku mahmaadaa hadii lagu sheego waa layssheelaa haddii lagu sheelana waa layssheegaa warbowna marka haddii oon siyaasadeed baa haya war mucaaradkii waxaan ka soo socotay inay yidhaahdaan timaha in la daysto innagaa bilownaye xasan sheikh waa dhammaystiray keliya rasuulaba waxa uu yidhi how isuma jeede eetama ummaduu ku ajarmime isuma jeede eetama ummaduu ku ajarmime waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa tan iyo barnaamij midkaan lamid ah inta ku kulmi doono sidaasi nabadgelyo arkayana labadan waamay nutiisiiba daayacay ka kale dugsanayaa nutiisiiba daayacay ka kale dugsanayaa cali igala doqonsane ka daayacay ka kale dugsanaya jidkisiiba daayacay ka kale dugsanaya ani igala duqunsan dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo dadnimada aqoonso sidii dumar xishoodo hadalkii la dili jiray haygu odhan indabadeen codshoodo hadalkii la didi jiray haygu odhan dabadii